الباب الثاني والخمسون فضل الرجاء قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا Bölüm 52 Allah'tan rahmetini ümid etmek. Allah salih kuldan bahsederek ben işimi ve durumumu Allah'a bırakıyorum. Muhakkak ki Allah kullarının her halini görür. İman eden o adamı Allah kavminin kurduğu tüm tuzaklardan korudu. 40 Mü'min 44 45 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول متفق عليه Hadis 441 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Aziz ve celil olan Allah ben kulumun beni zannedip bildiği gibiyim. Beni hatırladığı yerde ben daima onunla beraberim.'' rahmet ve yardımım o'nunla beraberdir allah'a yemin ederim ki kulunun tevbesinden dolayı allah'ın hoşnutluğu sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür bundan dolayı allah şöyle buyurmuştur bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم Hadis 442 cabir ibni abdullah allah ondan razı olsun şöyle demiştir vefatından üç gün önce rasulullah sallallahu aleyhi vsellem'i şöyle buyururken işittim her biriniz ölürken allah'ın bağışlayıcı ve merhamet sahibi olduğunu hüsnü zannederek yani güzel duygu ve beklentiler içinde olarak ölsün. الواحد والأربعون بعد الأربعمائة وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة Hadis 443 Enes Allah ondan razı olsun ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Allah buyuruyor ki ey adem oğlu sen bana dua edip affedilmeni umduğun sürece sende bulunan günahlar ne kadar çok olursa olsun seni bağışlarım ey ademoğlu günahların yerle gökleri dolduracak seviyeye ulaşsa benden bağışlanmanı istersen seni affedip bağışlarım ey adem oğlu sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olduğun halde huzuruma gelirsen ben de seni yeryüzü dolusu bağışlamayla karşılarım